الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدليل على أن المسلم لا ينجس adakani baabudaliili wuxuu u baabaysan yahay bayaani daliili daliilka caddayntii ama wixii u daliilka ah sheegideed calaa ana almuslima ruuxa muslimkiihi laa yanjusu inaanu nijaas noqon ahayn oo xadad ku yimi sida janaabo oo kale ama xaydkii oo kale nifaaskii oo kale waxyaalahan dee xadadkaas in u diidaya waxyaalaha qaarkood sida salaadii oo kale iyo kuba yimi inaanay taasi jirhkiisii iyo wixii balgaarayay jirhkiisu aanay nijaas noqonayn taas buu baabkeedi yahay وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna يحيى يعن بن سعيد qال أنه qال حmayd xadثna xا وxadثna abubكر بن أbي شhيبة واللفظ لh qال xadثna إسماعيل بن عlyة عن حmayd الطويل عن أbي رافع عن أbي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة bal xadiidka horta sanadkiisu iyada cid cusubi ma jirto oo waadadaan soo wada aragnay kollay dee barhkood ama sa ismaaciil oo kale hooyadii loo nisbeeye iyo kuwa dee kunyadoodii uun imaka ay noo taalo magacood inoo ooliya waxyaala dee kollay iska soo noqnoqda taasi way jiraan laakiin cibaara intaan xada la gaadhin in xadahanaa yaxya yacni ibna saciid waxaa loola yimi halkana waa yaxya ibna saciid ilqadanna ee iyadaa marar badan baan taa soo aragnaye laakiin cibaarada taallaa waxa weeye qaala qaaladan faacilkeedu waa yaxya wuxuu markaa yaxya yidhi xumaydun xadahanaa xumayd baa noo waramay cibaaradii ama siiqadii badnayd een soo arki jirnay de asaaniidda marka la sheegayana aada ugu badan waa iyadoo cibaaradan ay ficiliya faacil baabkeed noqota ama jumlo ficiliya oo markaa arrinku yahay xadahanaa xumaydun macno waa ti un oo macnihii isma bedelin lakiin waxay isbedeshay siiqadii uu isticmaalay oo halkii dee ficil iyo faacil aan kasoo arki jirnay ayay mubtade iyo khabar ama dee mubtadiye iyadoo jumlo ficliya khabarkiisa dhacdayoo marka ay noqoton xumaydun xumayd ba xadahanaa noo waramay waa xadahanaa xumayde ismigun baa soo horeeyey maanta intaa weeyaan oo halkan aan ku aragno dee waa waxyaala iyadna asaaniida dhacay ruuxa inuu baraarugo ay tahay un wax kale maaha <clears throat> manaa xadaanaa in xumayd ka dambaysa uma taalla ismi ka dambeeya iyo ismiga ka horeeya ayuun bay raacsantay bal taasi iyadu waa mid arrin kalena xadiiska oo jira xumayd uطawiil maanta wuxuu ka warinayaa abu raafic waana sida aniga nuskadayda taala aan filayana nusqooyinkiina inay taalo aburaaficna horeynu usoo aragnayo oo ninkan abu hurayre ka warinaya oo nin nufeyc la yidhaaho oo taabiciya bal taas bay ahayd san baana muslim haaliban dhacday waxaana sharaxan aan kuba sugan inay saxiixu muslim sidani jamiica nusak dhacday nusqooyinka muslim oo dhan waa sida imaam nawowi kaba cabiray marka qaadiciyaad ayaa wuxuu kasoo naqinaya isaguna isagoo maaziri kasoo naqinlaya sanadkan aan hayno inqidaac inuu sugan yahay sanadkan kala go- inuu jiro waxbaa ka maqan sanadkan oo san kuma dhama waxaanay leeyihiin inqidaacu halku ku jira ninkan xumaydu dawiil oo isba taabicihi xadiidka wuxuu ka wariyey bakr ibnu cabdillaahi almusani kama warin abu raafic bakrigaas baa abu raafic kaba wariyey markaa imaka xumayd iyo abu raafic way isugu keen xigaan laakiin sida waaqaca ah iskuma xigaane cid baa udhaxayso shaksi baa meeshii kaba maqan raawi baa kaba maqan waxaana taa inoo caddaynaya xadiidkan qolooyinkii wariyee muslim la wadaagsaday bukhaari baa kaba ah bal sheekiisa muslim abubakr ibn abi shayba sheekiisan baaba kaba ah, isna kitaabkiisan uu leeyahay <coughs> musanafka <coughs> abu da iyo tirmidi iyo nasaa-iyo ibnu xadiidka wariyey baa kaba ah. dhammaan say ku wariyeen waxay ahayd xumayd ibn tawiil can bakrin can abi raaficin muslim bay markaasani dhacday muslim sanadkiisaa kala go-ani kusugan bal waxaan leenahay horta xadiidka ina taasi wax dararo uma keenaysa sanadkan gaar ahaan in la cileeyo uun mooye waayo xadiidku ayamada aan soo sheegnayba matnigiisay soo saareen matniga xadiidka inoo soo socdaana waa matniga bukhaari iyo muslim iyo aimo kaleba isku waafaqeen ee saxiixa ahe waa sanadkan ciladiisa bal taasi waa mid oo inqiaacan nawowina isaga tu ka cabiray waa nuskooyinka o dhan lakiin xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala kitaabkiisan uu ku leeyahay adraafta yn hamizi waxa weeyaan tuxfatlashraf nukadka uu kuba leeyahay wuxuu sheegaa nuskooyinka qaarkood oo muslim ama kuwa maqaariba iyo nuskadu isagu haystayba in iyada isagoo dee uu bakri sugan yahay ay dhacday bakrina uu dhacay isagoo uu sugan yahay marka taasi waxay keenaysaa kollay halkuu ka dhacay arrinkani inaanu muslim ahayn cid ka dambaysayba ay tahay waayo nusfada uu xaafidaystay ee uu arkay bal uu haystay oo faraawi laga wariyey iyo nusqooyin kaleu tilmaamay baa waxa ku sugnayd iyadoo uu markaa bakri jiro sheekhan uu xadiidka kaba warinaya abubakr bn abi shayba sanadka labaadna waa kitaabkiisii way kuba sugan tahay qolooyinkii mustakhrajaadka lahaa kitaabka sida abu nucaym iyo abu cawaano iyagoo sugay bakri ayaanay sheegin in kitaabkan ay mustakrajka u yihiinba ama axaadiidiisii soo saarayaan uu kaba maqan yahay bal adigu umuurahaasi waxay noo tilmaamayaan kollay dhicitaanku inaanu dhicid hore ahayn ama muslim kaba dhacday ama sheekadiisii si uu kaga wariyay aanay ahayn ayaa umuurahaasi noo tilmaamaya calaa kulli xaalin xadiidka bal kalaamkaa yar ha kuma sugnaado waxa weya xadiidka matnkiis de waa matniga صaxiixa imika inoo socota bal labada umuurood ee u yar baahnaa tanbih intaa weeye kollay qolooyinkiina sharaxaysan sheeku waa ka hadlaya in lakiin waxaan leenahay de saa uu jamiica nusk nuskooyin kaleba way jiraan oo khilaafsan oo san sawaabka ah kuba yimid wuxuu hi abu hurayra anahu laqiyahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa la kulmay fii dariiqin dariiq buu kula kulmay min duruqi lmadiinati madiina duruqdeeda kaba mid ah oo wadooyinka madiina wadooyin ka mid ah ayaa rasuulka ilaahay waa socday abu hurayra ayuunbay iska hor yimaadeen walxaal abu hurayra junubun uu janaabaysan yahay abu hurayrana markaas dee janaab uu lahaa gurigii uu ka soo baxay mau soo maydhan oo dee waa iska yar dimbigo waqti salaadeedna markaa may joogin janaabuu lahaa fansalla markii rasuulka ilahi horta way kulmeenba malaa markuu in yar la joogay ayuu fansalla dusay si qarsoodiya ayuunbuu rasuulka ilahi isagoon rasuulka ilaahay dareemayn ayuunbuu meeshii ugaba tegey fadahaba waa tegayo insalla macnaa waa dee waxa weya mada fi khufya weeyaan oo halkii unbuu se inta badan waxaa loo isticmaalaa ziaamka oo kale iyo meel celiiliya iyo waxyaala caynkaas ruux markaas si dee qarsoonun markuu meeshii ugaba tago haddaba adigu rasuulkii ilaahay unbu isagoon is-ogeysiin isagoon idan ka dalbin rasuulkii ilaahoo markaa kaba yarjeeda ayunbuu meeshii ka tegey fadahaba wuu tegay oo faktasala uu soo maydhay fatafaqadahu nabiyu sal اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa doondoonay waa la joogo u arkay uu waayey uun isagoo dee aan dareensin inuu tegayo ka idan dalbin rasuulkii ilaahay baa dalba isagu kale lafdiga ficilkuna bimacnaa dalabahu baan kuba fasiraya o walow lafdigan dee ficilka marka la eega ma hulaasigiisu oo faqad ama faqida oo kale ama faqada taas ay dee tahay waayitaan wixii la waayo iyo bal matala lakiin markan uu sidoo kale tafacalo baabkeed yahay manaa dalab buu noqda oo <clears throat> rasuulka ilaahay baa dee isagii markii uu waayey oo uu daray ayuu doondoonayba muu helin falama jaahu markii uu yimi abu hurayra ayuu qaala yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayna xageebaad kunta ahayd ya abaa hurayrata abaa hurayrow xaggeed joogtay eed kuwa maqnayd de adigii markii hore aynu kulanay qaala wuxuu yihi ya rasuul rasuulka ilaahay ow laqiitanii waad ila kulantay walxaalo ana anigu junubun aan janaabaysnahay fakarihtu waxaan nacay <coughs> an ujaalisaka inaan kula fadhiisto xataa aktasira ilaa aan ka maydhanayo inaan kula fadhiisto ayaa nacay kole riwaaye bukhaarina waxaabay ahayd fakarihtu an ujaalisaka wa ana calaa gayri dahaaratin anigoon daahirba ahayn waa xadaث un xukmiya weeyaane dee nijaas jirkiisa kusugnayd maba jirin rasuulka ilaahay buu is dee kaba dhowray taas u ihi malaa maba haboona kolley waxyaalaha uu karhayna xadiidka xudayfe markan gaadhno ayaa sheegi doonaa bal xadiid nasaa riwaayadiisa iyo waxay noo bal sababtan karaahada keentay waxdee ina tusayoon kaba qaadanayno in sha allah fakaritu an ujaalisaka xataa aktasira ilaa aan ka maydho inaan kula fadhiisto taas baan nacay oo saa daraaddeed baan u tegey anoon ku ogeysin oo usoo maydhay faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi subxaana allah halkan horena waynu usoo aragnay wuxuu la yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh tacajub iyo dee isaga bal inuu waxaan fahamkiisii ku dhacay oo uba qaatay oo ruuxii bal maalan janaabadan inay keenaysa najaasnimo oo kale iyo saa daraaddeed aanu rasuulka ilaahay lama fadhiisan karin taas isagoo fogeystay oo dee taa laba yaabay oo subxaan allahi ilaah baa nasahan marka adigu waa tacajubun de waana loola yimaadaa halkan iyo meelaha shabahayaba tacajub horena waan usoo aragnay waxyaalo kalena waan arki doonaa horena xataa xayd intan ku jirnayna waan usoo aragnay in wax dee suu adab iyo dikrigii wixii ahaa subxaan allah iyo allahu akbar oo kale iyo dee dikri loolaba imanayo tacajub loola isticmaalayna laguma tirinayo meelahan suu adab inay tahay rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh bay taasi kasoo noqnoqotay ibn muraqim baa kitaabkiisan aliclaam bifawaaidi cumdat اaxkaam ee cumdat axkaamka kuba sharxay sharax waasicana weeye bastisan oo de kitaabkan waa kitaab sharaxyo badan oo mala sharaxyadan ka aragnay oo sharaxyada ugu yaryarba de waayo waana loogu hormudluceeye ka ibnu daqiiq alciid iyo kan basam leeyahay iyo kuwaas oo kale e, lakin de sharaxa kaasi marka la eego dabcada sida fiican utaxaqiijsan tan toban mujalad waabu kaba badan yahi war dabca shan mujalada noocaasun ay jirto daar lkutub alcilmiya oo walow kashfa lisaan imika la madbaceeyo toddoba mujalad uu leeyahay safarin iyo faakiinkiisoo shan iyo waa imika kuwan dambe la madbaceeyey dabacaadkii dee kutubtii ka waasacsaneed kuwan imika aan hayneen ayaa wuxu waxa laga yaabaa ma macnaha meesha ku sugan waa dee adigu ayaaba waa isagoo lakin kaana isticmaalay in arrinta ay tahay xusuusin la xusuusinayo cidan ficilkiisa ama waxaan uu lama yimi imakay tacajubka keentay iyo layaabka ay keentay waa ficilkiisan mukhaalifka si waxay tahay xusuusin la xusuusinayo o kale inuu ilaahay xaggii uga laamo oo uu nazaho oo kale marka dee subxaan allah meelhaasaan laba imanayo bal adigu rasuulka ilahi wuxu uhi subxaana allah ina almu'mina ruuxa mu'minka ihi laa yanjusu ma nijaasoobayo oo ruuxa mu'minki hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba ruux daahira un weeye xadas ku yimi oo xukmiya ah ama macno ah oo u diidayaba salaad inuu tukado u diidi bal u diidayo qur-aan inuu aqriyo ama masaajidkii uu galo taasi ma aha waa dee wax jirkiisii iyo dhididkiisii lucaabkiisii iyo waxyaalaha ku keenaya inay nijaas yihiin la dhowro ama waxyaalo laga dhowro taa maaho ruuxa mu'minkii ma nijaasoobayo <clears throat> bal lafti kalena waa inoo dambeeya fawaaidooda mar baan soo yar laami iyadoo si fiicanna halkan sharxan hayaa uu khaasatan uu sharxan yahay halkan ama dee mafhuumka marka la alfaad uma jeedo ee macno ahaane lakiin bal intaanan taa gudagelin xadiidka kalena aanan gaadhin waana arrin kollay ugu baahanayd ee luqadiiya waxyaalahaasna dee keenayse ayaa halkan ayaa imaamku raximah tacaala waa nawowi in saddex sadar aan kaba badnayn ayuu arin muhim oo ku tacaluqsan un luqa ahaan ama sarfi ahaan buu kuba sheegay oo dee isku babaraajiyeyno wuxuu ka cabiray xadiidka markuu qabanayay in almu'mina laa yanjus ayaa wuxuu leeyahy jiimta in la damiyo oo yanjusu la yidhaaho iyo in la fadxiyo oo yanjasu la yidhaah waa laba luqo intaa kagama hadhina wuxuu leeyahay maadiga ayay laba luqo ku sugan tahay oo midi waa najasi najisa midna waa najusa oo in najise maadigii la isticmaalo ama najuso la yidhaaha mafcula marka wuxuu idhahaa isagoo qiyaas inoo sheegaya qaacido guudba ruuxu uu qaban karo aadna u anfacaysa dee ficilkanun maahay waa afcaasha laba midka faman kasaraha fi lmaadi fataxaha fi lmudaaric ruuxa najise yidhi ee luqadiisu ay taa tahay mudaaricana wuxuu odhanayaa yanjasu waman damaha fi lmaadi damaha fi lmudaaric ruuxa najuso halkan aqriyey ama maadigiisa najuso kaba dhigayna mudaarica wuxuu odhanayaa yanjusu tan uga jeedaa waxa weeye waa hadalkiisa dambe wahada qiyaas mضطrid macruuf cinda ahli اlcarabiyati ilaa axrufa mustaثnaata min almaksuur wuxuu leeyahy kani waa qiyaas luqada carabeed had iyo goor umuurahana qiyaas bay leedahay waana kol kol in waxyaalo kutubtii hore sarfigayda masaajida lagu aqriyay waa umuuro dee kuwa ugu horeeyaba lagu dersi jiray oo lagu dhigan jiray laakiin kutubtan imika sarfiga ama lamadbuceye ama madaarista lagu dhigtayo waxyaalo inta badan waa umuure ay kaba maran yihiin oo aadna u nafci badnaa aadna wax u tar badnaa oo marka wuxuu leeyahi waa qiyaas mudarida muxuu uga jeedaa hadday najus facula imika ficilkan dee najuso markuu ya laakiin wasanka qaado facula wixii lamida sharufa caduma karuma kabuura waxa soo dhan wuxun buu ku imanayaa yafculu ama yanjusu yakburu yacdumu wax isbedelna ma jiro asal ahaan wax laga soo reebayaa ma jirto haddii arinku yahay facila sida najiso oo kale shariba farixa calima fahima iyo wixii lamidka ahaana mudaariciisu wuxun buu ku yimaadaa yafcalu yafhamu yashrabu yalcabu waana wax qiyaasa lakin wuxuu leeyahy tan buu jirta axruf buu ka cabiray axrufna waa kelimaad buu uga jeedaa ma afcaal yar oo ficilo laga soo reebo taasna eh, marka ugu horeeyaba kollay dalabada cilmigu khaasatan mandiqadeena masaajida markay noqotayo xalaqaad oo waxay dhigan jireenoo ay xifdihi jireen oo ah shan iyo labaatan ficil oo de waxa weeya ficilo baabkeeda oo iyadu arrinkan iskhilaaftay marka intaa la xafido wixii kale oo badan oo dee aada iyo casharaad u ah qiyaasu bay kugu soconaysaa oo in shan iyo labaatankaa saddex iyo toban inta badan dee xasibo reerkeeda ay odhanayeen oo laba wej ku timi xasiba yaxsib iyo yaxsabu qur'aanka meel kastay dhacday qur'aanka yaxsabu ana maalahu iyo yaxsibu labada qira'a way wada socdaanuun waayo iyada reerkay hor kacdaayo la yidhaaho xasibo reerkeedoo laba wej bay ku timaadaa kasre iyo fatxo qiyaaska waxaa yaxsabuda yaxsibna iyo qeyb iyadu shaaluun kuma timi samaacuno oo wariha iyo qeybteedo malaa sagaaladaad waxoogaa afcaal aan tuman gaadhin ama markaa wariha ama labiya toban hadday gaadho wariha yariso oo kale oo iyaduna taasa ah. waa inta uu imika hadal kan inoogu baraarujiyey leeyahay waa wax cinda ahlicarabiya macruuf ku ah khaasatan markay afcaasha noqoto luqada carabeed de walow shuduudkuna badan yahay dawaabid bay leedahay aada raaci karto oo aada qaban karto oo kooban dabadeedna wixii kugu yimaada kutubta oo dhanna aada ku tadbiiqin karto hadday tahay xarakaadkeeda caynta un facalunba uguba badan kuwa kale way koobiyiin faciliya faculeen waa arrin arrintaas bal xadiidka laakin ka dambe aan ku sharxaynaa xadiidka maqsuudkeena intan waa in luqa ku tacalluqsan oo aan una bahanay inaan ogaane <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata و abu quraybi qaala xadaثna wakiic can miscari can wasili can abi waili can xudayfata kollay dadkana hore inuu usoo wada aragnay miscar ibnu kidam iyo wasil ibnu xayaan iyo shaqiiq ibnu salama intaba wuxuu yihi xudayfa ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa laqiyahu la kulmay xudayfat bn اlyaman walxaal huwa junubun uu janaabaysan yahay xudayfa walow dee isba kuufa degay wasid bu mada-in bu uba badnaaye inta kale o dhamina waa reer kuufa abubakar laga bilaabay iyo ilaa isagaba laga soo gaadi walo isba beriyo waa jooga wuxu uhi rasuulka ilaahay baa la kulmay walxaal huwa junubun isagoo janaabaysan ayuu laba kulmay faxaada canhu eeg uu ka leexday macnaa rasuulka ilahi iskaga soo baxeen meel bay iskaga soo baxeen muu soo gaadhima marka horkay rasuulka ilaahay ayuu dariiq kale iska maray uu iskaga baydhay rasuulka ilaahay xaada canhuna macnaa waxa weeye de waa maala wacadafacan wuu ka leexday weeyo wado meel kale dariiq kale ayun baaba iska qaado rasuulka ilaahayna uu arkayey rasuulka ilahayna uu arkay salawaat ullahi wasalaamu calayh fakhtasala uu maydhay xudayfa uma jaa uu yimi faqaala wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay u cudur daaranayo kuntu junuban bal waa tan lahaa sababta kollay uu diidayay abu hurayra u nacayay rasuulka ilaahay inuu la fadhiisto isagoo janaabaysan baa marka dambaan sheegaynaaye xadiidka nasaa-i waa wariyay waxaana kuma sugnaa rasuulka ilaahay bukra ama subax buu la kulmay markaasuu iskaga baydhay haddana waqti ay cadceedu dheeraatay ayuu u yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaasaa rasuulka ilaahay baa ku yihi inii ra'aytuka markaa faxibta cani waan ku arkayoo waad iga leexatay meel kalead iga maydha ku arkay ayaa rasuulka ilaahay ku yihi salawaat wasalaamu calayh markaasaa muxuu yihi in waxaan idhi inii kuntu junuban fakhashiitu an tamasanii waa tan abu hurairana u diidayay waan janaabaysnaayo waxaan ka baqday inaad itaabato markaasaa muxuu raaciyey isagu in markaasoo in faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam in almuslima laa yanjus lakin xadiidka inta hore waxaa la socotayba intaas oo xaggiisa hore kuma sugnayd rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kana ida laqiya axada min asxaabih ama ida laqiya arajula min asxaabih maasaxahu wadaca lahu uu taaban jiray marka uu la kulmay axad saxaabadiisa kamida rasuulku gacantuu qaban jiray waa gacan qaadi jiray ama jirkiisaabuu taaban jiray gacanta marin jiray waana u ducayn jiray markaasaa iyagina dee isaga abu hurairana waa taa isaguna waa kane kol haddii ay janaabaystaayeen oo dee mala iyagina ay isdhaheen kol hadduu ruuxu janaabaysanya mala dee xaaladiisii hore kala maaha ayaa waxay dhaceeba rasuulka ilaahay taabashadiisan iyada idhaaha rasuulka ilaahay de yaan intaanu ina idinkinama hagaagsanidinma waadsan daahir ma tiine yaanu idin taabanin bal taas uu yeeli jiray markaas abu hurairana uga tegay isaguna uu ugaba baydhay markuu arkay rasuulka ilaahay oo tan oo xadiidkay laba socotay rasuulka ilaahay markuu la kulmo rajul min asxaabi maasaxahu wadaca lahu markaasuu sheegay inuu maalin saa uu laba kulmay uu kaba baydhay rasuulka ilaahay ku yihi waan ku arkay oo waad iga baydhay markaasuu rasuulka ilaahay ku yihi waan de waxa weeyaan waan janaabeysnaayo waxaan ka cabsaday inaad itaabato saa daraaddeed baan u tegay on uga aan kaaga baydhay oon usoo maydhay bal xadiidku rasuulka ilaahay muxuu yihi ina almuslima markaasuu yihi ina almuslima laa yanjus si abu hurayre kuba yihi ruuxa muslimkii ma nijaasoobayo xadiidka bale markaa waxaa inoogu sugan baabkuna labada xadiis buu ahaa horta waa dee asal weyn oo ah xagga ruuxa muslimkii hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba inuu daahir yahay dee kolleyna ummaddu taa waaba ku ijmaacsantahay khaasatan nolosha oo kale maydhitaankana waxaan dee laga maydhayaa maha nijaas in lagaba maydhayo waatan mar kaleba inagoo dee jirkeenu daahiri aan jumcada u maydhaneen dee si kaleba u maydhano bal matala marka uu dhintabe bal adigu ruuxii muslimka ahaa daahir weeye oo iبن cabas ba halkan isagoo tacliiq ahayd bukhaarي markuu xadiidkana dee tarjamada uu soo raaciyey almuslimu laa yajusu xaya walaa mayitan waa cibaare iبn cabas oo bukhaarي kuba sugan tacliiq ahaana kuba wariye muslimku ma nijaasoobayo hadduu nuur yahay iyo hadduu dhintayba war ruuxa muslimka kaa weeye gaalkiina kolley jamaahiir اculamaa slf iyo khalafba waxay qabaan ama waxaan leenahay daahiriyada wixii aan ahaynba dee me daahiriyada way ama nimanka ahladaahir wixii aan ahaynba qowlkoodu yahay gaalkuna waa ibnu aadam oo kollay ibnu aadamna rabbi jaanibka waa ka karaameeyeyo isaguna marka la eego xagga dahaarada iyo nijaasada ruuxa muslimka ayuunbuu xukunkiisa leeyahay saa daraaddeed isaguna jirkiisani waa daahir uun taas weeye ama ilaa qowlkii ilaahay subxaanaه watacaala uli inama lmushrikuuna najas ruuxa mushrikiintu nijaas weeye waa xagga ictiqaadka iyo waxaan ay qabaan iyo gees kale iyagoon dee isba dhowrin oo iskaba dhowrin najaasaadke laakiin sidoo kale jirkooda waa daahiro waatan dee dumarkii kitaabiyaadka ahaaba dadkii muslimiinta inay guursadaan looba fasaxay waa la kulmaya waxa weeyaana e hadduu laba kulmana haweeney a ah marka uu la kulmo wixii uu yeelayun buu yeelaya waa iyo mayri janaabe laakiin wax kale oo laleeyahay qoyaan xaggeeda kaa gaadhay waa nijaas iyo taabashadii waxaani ma jiraan oo de waa umuurahay culimadu u daliishadeen ba janibkaas waxa weeyaan aayaddana macnaheedu waa xaggii ictiqaadkood iyo bal taas oo kale saa daraaddeed bal markaa xadiidka waxaa inoogu sugan ruuxii janaabaysnaa haweenaydii haddii xaydad ahayd ama nifaaska lahaydna waa taynu horeba usoo marre iyadoo muslimiintu ay ku ijmaacsan tahay dhididkoodii iyo dhareerkoodii iyo ilmadoodii iyo waxaasoo dhami daahir weeye waxaan nawowi halkan raacinaya carruurtii yaryarayd <laughs> inay dee waa dadkaas muslimiinta ah jirkooda iyo dharkooda iyo waxyaalahaas haddaan nijaas lagu arkayn oo nijaas lagu hubin oon la yaqeensan iyaguna waxay kuba xambaaran yihiin un iyagoon de inta badan hadda isdhooriba ka lahayn dahaaradaasay kuba xambaaran yihin oo markay dharkoodii laguma tukado marka ay dadkii safkii soo dhex galaan oo ay dadkii ku dhex jiraan oo kale wixii ay faraageliyeen ee qoyanaa la yskaba cabo ama la yskaba cuno waxyaalahaas oo dhami shay jaa-isa weeyaan oo dee wixii la ogayahay ayun baa nijaas keenaya iyaga jirkoodii waxoodii de waxa weeya dahaaradaasum buu leeyahay waxaa kaloo xadiidka kusugan buu leeyahay istixbaabu ixtiraami ahli lfadl oo rasuulka ilaahay de waxaan ay fahmeen ay yar aqiideeyeen oo ah si wax ah, la nijaasoobaya haddii la janaabeeye taas buu kuba diiday ama uu tacajubka ulaba yimi iyagu laakiin waa rasuulka ilaahay xurmeeyeen iyagoon xaaladoodani xaalada aanay ahayn dee ay marka la eego xadis aan lahaynba inay laba fadhiistaan rasuulka ilaahay kaba weyneeyeen oo ay halkan culimadu kaba qaateen un dadka ahlulfadliga la fadhiisigooda bal dee majaalistii cilmiga ahayd in ruuxu dee isagoo axsana sifaata ama akmal hay-ada ah, bal taas uu laba yimaado hay-adiisa ay dhowrsan tahay hay-adiisu fiican tahay nadiif yahay bal uu markaa mujaalasadii iyo taas oo kale uu laba yimaado bal umuuraha kalena kolle waa umureyn oo waadixa baabu dikr الlahi taعaalى fi xaali الjanaabaةi وغayriha hada kani baabu bayaani dikr الlahi ilahay dikrigiisa bal made istixbaabkii iyo jidayn mashruuciyadiisa ilahay in la xuso fi xaali janaabati janaabada xaaladeedii وغayriha ruuxu markuu janaabaysan yahay haweeneydu markay caadadii leedahay ama nifaas leedahay dikrigii ilaahay iyo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil lahaa bal dee wax yaroo hore aynu usoo marnayo ama in kooban oo waa qur'aankii iyo oo in badan de ama inta badan ahlucilmigu ay kaba soo reebaan waa jirtaa eh, lakiin bal dikrigii ilaahay bal taa haddaan kaba soo reebno xusidii iyo taas laba xusayey ruuxani uu xusayey taas iyo mashruuciyad iyo dee inay shay jaa-iza u tahay bal madluuba u tahay taas buu baabkeediyahay yahay xdثna أbو qرayb محamed بن العلاء وإbrahيم بن موسى qال xdثna بن أbي زائدة عن أbيه عن khالد بن سلمة عن البهي عن cروة عن عائشhaةa qالت أنها qالت snadka xadيidka kolley labada sheekee mslim dee iyada abu quraybna waa inagu badanya waa dadku axaadiistooda badsaday shanta sheekee kalena iyaguba toos uga wada wariyaan ibrahim بن musena horeynu usoo marno waa nin xaafido oo ثiqo ah oo <laughs> markaas alfara ama asagirna waaba laqabkaas loo yaqaanayo nin xaafido weeye labadoodna ibn abi zaida waa yaxya ibn zakariya ibn abi zaida can abihi o abihi oo zakariya la idhaha labadoodabana hore waa laba noo siqa atbaacu taabiciintii una walow abihi siqara taabiciinu la mucaasarooday ay waynu horeynu usoo aragnay oo ka horena yaxya la idhaahaa mid kastana iبn abi zaaida waa la idhahya waa yaحya zakariya iبn abi zaaida awogii buu noqonaya marka abihii zakariya isba xadidka uu kaba oranaya in abi zaaida bal matalan taas horeynuu soo aragnay lakin waxaa caawiyaan cusub khalid ibnu salamata iyo bahiyigan kolley bahiyi isagu waa nin taabiciintii kaba mid ah waana taa lakiin curwo uu kaba warinayo magaciisana cabdullahi baa la idhaha waxaana culimadu yidhaha cabdullahi ibnu yasaar baaba la yidhaahaa kolley waa nin taabici ama khalid ibnu salamata khalid ibnu salamata ibnu caas ibnu hishaam ibn mugiire waa nin reer bani maqsuum oo qoladii reer bani mugiire kaba mid ah ninkani waxaana weeye isagu marka la eego waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa marka xadiidka sanadkiisa saddex taabici baa kuba sugnaanaya khalid ibnu salama alfafa ayaa lagu naanaysi jiray kollay boqol iyo labiyo soddonkii jirada ayaa markii dowladdii reer bani umaya ay suushay ee reer cabaas ay yimaadeen ama reer bani cabaas markaas baa la dilayba kollay waasid laguma dilay <clears throat> xadiidna muslim xadiidkanunbuu kuba leeyahay kollay xaafid bn xajar martabaduu siiyo saduuq buu kaba cabiraaye laakiin in badan oo ahlucilmiga kamid ah bal mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoona aan ahayn ayaa tawsiiqiyo marka waxaan leenahay aada ha axaadiis yaraado oo barkood haba yidhahdeen axaadiistiisuba si buu tobaneeyo xadiis weeye waa nin siqaa muslimna xadiidkan keliya ayuunbu ku leeyahay wax kale kuma laha qaalat waxay caaisha haddaba tidhi kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yadkuru llaha mid ilaahay xusa calaa kuli axyaanihi awqaadihiisa oo dhan ba ilaahay buu xusi jiray axyaan waa jamcu xiin xiinna waa waqtigii ama zamankii bal haddaba waa awqaadihiisa oo dhan ba rabbigii ayuu xusi jiray salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa horta ilaahay dikrigiisa subxaanaه wa tacaala tasbiix iyo tahliil iyo takbiir iyo taxmiid iyo wixii kale adkaarba ahaa in waxa weeyaan dee mashruuciyadeeda iyo ruuxu xaalo kastuu kuba sugan yahay rabbi inuu kuba xusayuu laba imanayo bal jaanibkaa dikriga markaan ku fasirno culimadii ama muslimiintu ay ku ijmaacsan yihiinba ee ruuxu hadduu janaabeysay ama haweeneydu ay caado leedahay horeynu masalada usoo aragnay ayaa qur-aanka akrintiisa oo isba dikri ilaahay kaba mida ayaa jumhuur culamaa ay leeyihin waktigaa way iskaba ilaalinayaan masalada karaamkeed iyo hadalkeeduna waa inoo soo horreeyey bal taasba weeye waxa weeyaan bal wixii aan intaa ahayn ruuxu de iyada haddii aanu weyse qabinna inay kuwa looma diidayo waa labadaa gaarka une weyse haddaan weyse qabin iyada qur'aankii kol haddaan musxafka taabanahayn waa aqriyaya dikrigii kalena waa lalaba imanayaaye bal dikriga ilaahay iyo mashruuciyadiiyo dee calaa kuli axwaal rabbi in laba xusayo ay tahayna in laba badsado xadiidku asal bu u yahay waxaa uu halkan imaamku leeyahay laakiin xaalaad baa jirta laga soo reebayo kollay taas oo imika halkan ka noqonaya waxaan kaba soo reebno ruuxu hadduu dee horeyno casharkii kan ka dambeeyey kan ka horeeyey halkii ugu dambeeyey aan kuba soo marray ama tayamum dhammaadkii ruuxuu xaajadiibuu gudanayaa uu kaajayaa ama xaajadii kalabuu ufadhiyaa iyada marka caynkaasa dee waxa weeye ruuxu dikri lama imanayo oo meel dikri maha halkaasi waxaa lamid ah hadduu xaalo jamaaciya haweenaydiisi uu laba kulmayo taas oo kale iyadina waxa weeyaan lama imanayo waktiga caynkaasoo waa suurooyin bal maala aan kasoo reebayna tan wixii aan suurooyinka ahaynba dikriga ilaahay ruuxu ama mutadahir ha noqdo ama muxditku aan wayse qabin dee noqdo kaa janaabaysan xaalo kasta ha fadhiyo ha socdo ha jiifo dikriga ilaahay waa kaa u jidaysanba weeye bal intaa qur-aankana arrin kaleo yar muhim ah, halkan sharaxa iguma sugan ayaa wuxu uhi wayajuusu liljunubi walxaayidi an yujriya alqur'aana calaa quluubihima wa an yundara fi lmusxafi waxa u banaan ruuxu hadduu janaabaysay bal markan ku tagna weeye ruuxa janaabaysane qur'aan ma akriyo dee daliilkeeda leh haweeneyda xaydadna qur'aankii ma akrinaysa intaa xeydka leeda hore aynu masalada uga soo hadalon usoo maray bal markaa aan leenahay ma akriyi karto qiraa'adii baa loo diidaya laakiin waxaa u banaan bu leeyahy ruuxu xaafid baabu ahaa ama qur'aanku wax kaba hayay intii uu hayay hadduu qalbi ahaan isagoon carabka dhaqdhaqaajin waxa akrinayo qalbigiisi uu ku dareeriyo waa wada xusuuse xusuusun bay noqonaysaa qira-a maaha hadduu doono sidaha kuba dhameeyo taasi waa shay ujaaiso looma diidayo arrin kalena waa sheegaya haddii musxaf halkaa aanu isagu qaadahayn halkaa uu yaalo oo isha ka aqriyaya afkii ma dhaqdhaqaajinayo laakiin waabu aqriyaya ishiibu kaba aqriyaya sida qiraadan alqiraa saamita waa qiraaada an afka la dhaqdhaqaajinayni lakin ishii laga aqriyayo dhamaan wada aqriyeyna iyadna shay u banaan weeye maxay sababtu tahay qiraa'o waxaa la yidhaahaa waa taqdiica lisaanka xuruftan lagu dhawaaqayo ee dee la maqlayo taas baa qiraa'o la yidhaaha ama tan kale waa xusuus un iyo umuurahaasay noqonaysaa saa daraaddeed oo ay dhici kartaa dadka qaarkoodna inaad milicsato ruux waxaa dhici karta inuu isleeyo bal dee qalbiga yaan lagu maqlin oo xisira kuu noqdeen oo khushuuco ruux salaad ku jiro in aan carabkiisii dhaqdhaqaajin ahayn ba saas si u taagan yahay baa dee laga yaaba uu rukuuco qiraauu isagu ismaqashiinayo haddii ay umuuru caadiyiinna ismaqli kari lahaa adigu qiraaadu waxaa la yidhaha unta carabki iyo dee makhaarijtii xurufta maraysa ayaa la yidhahye wixii aan taamarayno qira'a maha markaa daraaddeed salaadaasi ma hagaagsano wey ama ma ansaxayso sababto waxbuu aqriyin qiraa'adii ayaa maqan kol haddii ay taqoto inuu taagan yaho carabkiiba marna aanu dhaqdhaqaajinayna makhaarijtii xurufta aanu dee xuruftii aanay marahayn ay tahay xusuusun haba aqriyaya dihnigiibu ka aqriyaya iyada markaa salaadaasi ma ansaxayso sababta waxa weeye haddii ay dee qiraaadii faatixada tahay in faatixa mooye wixii kale ay ku ansaxaysay salaada mu aqrin weeye oo qiraaadii lamu iman qiraaaduna salaada ee rukni asaasiya ayay kaba ahaydba taasba weeye markaa sidan bu uleeyahay umuurahaasi way banaan sababto qiraaco maaha qira'a maaha kitaabkii halkaa yaalo ishii wada mariyey qira'a ma noqonayso iyadoo uu wixii xifdisnaa uu dib uxusuusu dareeriyey qal dihnigiisa ku dareerinayo saa uu ku dhameeyey iyadna qiraa'adii maaha marka way u banaantahay taas oo kale waa caadi <clears throat> baabu jawaazi akli muxdiثi طacaama وأنه lا krahةa في ذlika adakani baabu bayaani jawaaزi akli mxdiثi ruuxi mxditث eg daalku uu kasrisan yahay oo waa ruuxii aan weyse qabin weeye ruuxii aan weyse qabin markaa imaka inuu cuno addacaama cuntada isagoon weyse qabin taas banaanida ay banaan tahay wa annahu laa karahata fi dalika isagoon weyseysan inuu cuntadii iskaba cuno wax karaahi aanay kuba sugnayn wa ana alwudu'a waysaduna laysa cala alfawr inaanay deg deg ahayn bal taas buu baabkeedii yahay kalay xadiidkii hore ama labadii xadiisi abu hureyre iyo aynu soo dhaafnay faa'ido kaloo inooguma sugnayd oonan kuma baraarujino imaka tani ay xusuustay waa an alwuduءa laysa calى alfawr waxaa xadiidyada inooguma sugnaa ruuxu hadday janaaba kuba timaado ee kol haddaan waqti salaadeed joogin inay u suurto gelayso intuu maydhigii dib dhigto hawlihiisa u baxo isagoo janaabaysan hawlihiisii u baxuu danihiisii soo qabsay labadoodaba way baxeen oo guryahoodii way ka tegeen waa kan rasuulka ilaahay laba kulmay waktigaasna wakti salaadeed mayno xadiidka xudayfana waxaan soo naqliyay subax hore inay kulmeen bukra ayuu kaba cabiray markii dambena markana uu soo noqday wakti aan weli duhur gaadhin lakiin cadceedu ay dheeraatay bay ahayd marka ruuxu isagoo janaabaysan inuu iska dibdhigi karo maydhigii oo markii uu ku waajibay inuu maydho dee waktiga keenin janaabada maydhiga keenayse uu ka dibdhigi karo taas xawaaijtiisana uu bixi karo iska bixi karo danihiisa soo qabsan karo taas banaanida xadiisyadii horeabay nooguba sugnayd halkanna ruuxa waysadii dee way kala jartay wixii waysada dee keenayay baaba meeshuu yimi wakti salaadeed uma dhawaba ama ma joogo inuu u kaadin karo oo waysadan haddii aan idhaahna xadadkan baa waajibiyeyna waysaysigu inaanu deg deg ahayn taas buu balbaabkeediiya waxay noo caddaynaya xadaثna yaحya بن yaحya التmimiy وabu ربيع الزهraniy qala yaحyى أخbarana حmad بن زayd وqala abu الربيع xadaثna حmad oo labadan sheekhe mslim leeyahay sheekh keliyun bay wada leeyihin حmad بن زayd midna wuxuu yihi أخbarana ayuu yihi midna xama xadaثna buu yihi marka xamaadkuna waa xamaad ibnu zaydka ka horaba uu dhameeyey magaciisa can camr bni dinari can saciid bn اlxuwayrisi can ibni cabaasi ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam kharaja min alkhalaaء bal saciid ibn اlxuwayris baa caawa yar cusub ninkan isaga iyo camr bni dinaar imaamkaasna waa isla dabaq oo waa atbaacu taabi mee taabiciintii kuwoodii yaryara weliba kuwa kasii yaryare waa zuhri iyo qataade iyo qolooyinkaasay isku dabaqayihin sida cumar bn cabdilcaziz iyo oo marka waa min baabi riwaayat اlaqran weeye saciid ibn اxwayris kolkol saciid ibn abilxwayrisna way yidhaahaanba mawla saaib xadiiskan buu muslim ku leeyay lakin xadiisku afar goor buu soo noqnoqday afarta goorba waa ku jira markan mooye saddex baa inoo dambeeya daruuq iyo dee shawaahid mutaabacaadkii ah waa imika un bay saddexduba wada imanayaani duruqdiisa dambe waa ku wada jiraaye lakin de waa xadiis keligun buu iskuba yahay o saa daraadeed waxaan leenahay muslim xadiiskan unbuu kuba leeyahay wuxu uhi can ibna cabaasin ana nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay kharaja waa baxay min alkhalaa'i kaniftiibuu ka soo baxay alkhalaa asalka hore alfada iyo alkhalaa laftigana wasan ahaanna waa isla mid macno ahaanna waa isku mid oo waa meeshaa banaanun ayaa alkhalaa la yidhaahaa laakiin dee gaaliban iyadoo meelaha banaan xaajada loola qasti jiray ayaa meelihii iyada loo diyaariyeyba yaanay banaanaaninbe meelihii loo diyaariyeyna magacii halkaa kale la siiyo alkhala dee kaniifka naftiisiina waaba la yidhaah imaka weliba xadiidka daahirkiisu eeg waxa weeyaan meel buu kasoo baxay weeye maaha meel buu kaba yimi banaan intuu tegey ayuu kaba yimi waa meel markaa loogu talagalay xaajada gudashadeedii oo marka waxay kaba mid tahay walow asalku taaba ahaa inta badanna asmaadan ay u isticmaaleen kaniifka oo kale ama ay u isticmaaleen waa asmaao inta badan manquulo ah oo wax kale lagaba soo naqliyey eh, waxa ay tahay oo de kuwana waan arki doonaa imika magacyo kale eh waxa ay tahay unin waxa weeye waa halkii de adigu imika xaajada looguma gudanayo asmaada manquuladahay eh. bal wuu kasoo baxay rasuulka ilaahay fautiya <coughs> fadu tacqiib bay keenaysaa ujeedadu mabay markii uu kasoo baxay dabadeedba utiya waxaa loola yimi rasuulka ilaahay bidacaamin cunto fadakaruu lahu waxay u sheegeen alwuduu'a weyso oo macnaha waxa weeyaan malaa dadka ayaa waxay islahaayeen markaa rasuulka ilaahay halkaa kagaba dhowaa ruuxu hadduu deesan oo kale xaajadiisii guto oo kale si wuxuu weyse markaaba deg deg ugu baahan yahay intaanu cuntadii iyo waxaa cunan arrimo weyn noo horreysayoo ruuxu hadduu janaabo leeyahay janaabo uu leeyahay oo uu doono kaba soo qaado ama inuu dib u seexdo ama uu cunto cuno oo kale haweenadiisii dib ulaba kulmo umuuraha caynkaasa in weysaysi loo suneeyey horeyna usoo maray oo kitaabkan kuma soo aragnay taas janaabaday taasi ahayd laakiin tani way ka duwantao waa dee wayse la-aanun haddaba rasuulka ilaahay waxay u sheegeen waysadii oo macnaa sida lafyada inoo dambeeya waxaaba yidhaha miyaanad weysaysanahayn rasuulka ilahina waa kan cunto loo keenay cuntadii buu iskaba cunay waxay dhahen miyaad weysaysanahayn bay ku yidhahdeen cibaarada waa lafdigu waa inoo dambeeya faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi uriidu an usaliya faatawadaa kolley hamse istifaameed baan qadaraynaa istifaamtuna waa linafyi ama waa baab inkaar istifaam inkaariya wayo dee macno nafyi bay inoo noqon uriidu uriidu ma waxaan doonayaa an usaliya iyagii baa yihi maad weysaysanahayn waysay hadal qaadeen markaas isaga uu yihi ilaahay ma waxaan doonayaa inaan tukado faatawada markaa aan weysaysto de haddaan doonayo salaad baan weysaysan lahaa imaka salaad aan tukanayaa ma jirto markaa waxa weyse imaka halkan keena ma jirtaba weeye bal waxa weeyaan uriidu an usaliya uriidu ma waxaan doonaya an usaliya istifaamtana markaan leenahay waa lilinkaar istifaam inkaariya macnuu nafyi weeyaan oo ma doonayo inaan tukado weeyo dee markaa haddaan doonayo ay dhici lahayd inaan weysaysto faatawada'a iyaduna kolley ficilku anti mudmarad ahayd ee fa'da dabadeed ayaa waxa weya inoogu nasbisnaanaya bal welina xadiidku waa inoo socdaa waa duruqdiisii aan sheegayay وxadثna abubكر بن abي shaybةa qال xadثna سفyاn بن عuyaynةa عan cmri cmrku waa cmr بن dinaareg dadkan iska ogaada un oo waayo cmr سفyaanna waa aثبت الناasi في cmrin dad oo dhan ninka axaadiistiisa ugu yaqaane ugu itqاan badnaaba weyo cmr بن dinaar markay noqoto سفyاn iبن cuyayne hadduu cmr iطlaaqo cmro kaleba way jiraan o cmr بن dinaar kol hadduu سفyاn iبن cuyayne cmr iطlaaqayo عن سعيد بن الحويرثي أنه قال سمعت بن عباس iن عباس baan مqلay يقول xaal uu ku qowlayo كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay agtiisaan kuma sugnayn fajaءa waa yimi min algaa'id waa meesha xaajada lagu gudanayu kaba yimi oo gaa'idna horasan uma soo maraama dee jirtaba waxa weeyaan asalka hore luqada carbeed meesha godan baa la yidhaa meesha godan kama dhigin o meel yaroo kooban oo godan sida god la qoday oo kale xataa dooxo hadday tahay ama dee dhul godan ba ay tahay waasacsaday maka <laughs> dee dhul beero badan lahaayoo malaa meesha uguma qurux badan dimashq iyo de riifkeeda quudatu dimashq la odhanayo dimashq aqwaani iyo quudo iyo ama quudba waa lagu jamciyaa qaaid waa meesha godanun ama makaanku waasacba haba ahaadee godan ayaaba qaa'id loo yidhaha de inta badanna ruuxu hadduu sileeya xaajo gudo markaan kanifiya waxyaalahaasi jirin meel dadka uu kaga qarsoomo ayaaba u qastayo meelahaasi waa meelihii xaajada laguma gudanayay waxaa dhacay markii dambe wixii insaanka ka soo baxayey mujaawaro daraaddeed waa majaazun um markaas magacii meeshan inta badan loola qastaa ay noqotay in la siiyey oo meeshi magacii meesha ayaa wixii khaarijka ahaa gaaliban de waa meelihii lala tegayey marka ayaa la siiyey lakin de intii carabi kumay joogsan ama laguma joogsan ee waaba lasii ballaarhsadayoo ficilo ayay waxbaa laga sameeyo taqawada fulanun walow laftigu de markaa inay taas macno kalu keeni laha taqawada fulan markaa markaa dee saxaradi iyo waxyaalaha looba isticmaalo waa tawasucaasun meesha la tawasucay haddaba rasuulka ilaahay ba adigu dee xaajadiisii buu gutay oo makaankaas iyo meeshaas buu kaba yimi san imika min alkhala aan soo aragnay wa utiya waxaana loola yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh biطacaamin cuntaa loola yimi cunto faqiila lahu waxa lagu yihi alaa tawado dadkii baa ku yidhi waata markii hore aan soo aragnay waysay usoo qaadeen markoo ay arkeen rasuulka ilah cuntadii iska bilaabay oo iska cunay ayaa waxay yidhahen alaa tawado kollay labadii taodee mudaaricu dee xaggiisa hore galaa mid ahaani maqantay takfiif ahaane asalku halkan oo kale waxa weeye alaa tatawada weeye miyaanad weysaysanahayn ee labadii taodee mudaaric lagu bilaaba dee takfiifahaan sidii macruufka ahaydba mid ahaan la gooyo lagu gaabsaday markaa mid keliya miyaanad weysaysanahayn faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lima maxaan u weyseysanayaa weeye waa maadii istifaamiyad ahayd oo laamtii xarfu jarka ahayd gashay markii maadii istifaamiyad ahayd xarfu jargalayna ee alifteedii baa la gooyo oo dee waana sii qaacidadu ahaydba maadaa istifaamiyada kola dee xaraf xuruufuljar uu kamidi uu dhaco ee waxa weeye waa la gooyaa taas waa la gooyaa وmا في الاsتفهاaم in jurت xdف ألفha وأwlha الhاء inتqف iبن mالك oo kale alfiyadiisa ma في الاsتفهاam alfteedaa la gooyaa hadii la jaro manaa xرف xrف jar quraankana waata kuba soo noqnoqota cama bima iyo tam markaasa mxuu cibaaradiisa udhamaysa وأwlha la inتqف jedada haddii aad ku joogsanayso oo imakalnimo oo kale aad hadalkii ku goynayso ad ku joogsanayso haniha u saktiga ahayd ayaa la raaciya lmh ayay noqotaaba bal markaa lima alisalaati ma salaad daraaddeed miyaan tukanaya ma salaad baan dee u weysaysanaya taas baa rasuulka ilaahay kuba yidhi de ujeedo waa si halkaa horaan kuba soo maray ma weysaysanayo ma tukanayo saa daraaddeed wax weyse oo imaka isaaran oo imaka dee ay tay inaan weysaystaan ma taalo وxdثnي محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال xdثna أbو cاaصم عن بن جurayج qاaل بن جurayج ba wuxuu yihi xdثna سعيد بن حوayرث أنه سمع بن عabاس يقuل eg سعيidku waa ka afartii gooren lahaa waa ku sugan yahay halkan waana xadيiث keliya un أنه سمع بن عabاس يقuل إن النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay qضى waa gutay xاaجaته xاaجadiisii min الخلاء ay وkharaجa min الkhلاء intuu xaajadiisii dhamaystay buu khalihii kaba soo baxay faquriba ilayhi طcaamu cuntaa loo soo dhoweeyo faakala uu cunay walam yamasa wlxaal lam yamasa isagoon taaban maacan kale masa yamaso waa taasoo miimtu way fadxisan tahay de waana ta badan weeye luqada badanoo masisa ayaa markaa ficiladii imakaan sheegeynay buu noqonaya marka yamasa la idhaha de yamasuna soo naqliyo markaa masa facala baabkeed lagaba dhigeen walam yamasa maan qaala wuxuu yihi ibnu juraj ba odranaya eg xadiidka saciid ibnu xuwayris buu kaba maqlay isagu laakiin ziyaado uu camr ibnu dinar ayaa qaala wuxuu hi wazaadani wuxuu ii ziyaadiyey ibnu jurayj baale camr ibnu dinaarin wuxuu ii ziyaadiyey can saciid ibn xawarisa saciidkii uu kaba maqlay un lakin in aanu kaba maqlin oo camr ibnu dinar kaba maqlay ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama qiila lahu waxaa lagu yihi inaka adigu lam tawada ay lam tatawada wey maad weysaysan cuntadiina waad bilaabay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu hi salawaat wasalaamu alayh ma aragtu maan doonin salaata salaad anigu salaadu maan jeedin imaka tukado ma doonayno faatawadaأ markaa aan weysay si haddaan salaad doonayo wazacama camrun zacmigu halkan waa qowl muxaqaqo dee wuu hubay ee maaha wixii aan la hubintii wuxuu yihi camr oo uu sheegtay anahu samica min saciid ibn lxwayris inuu hadalkaa saciid ibn xwayris kaba maqlo isagu ibnu juraj dee saciid sida ugaba maqlay waxay ahayd in rasuulka ilaahay cunto markii loo keenay inuu cuno inu biyo taaban biyoba asiibin E, lakiin hadalkan dadku ay kuba yidhaaheen rasuulka ilahay yihi de anigu salaadiima kama doonayo haddii dee markaa aan doonayaan weysaysan lahaa intaa isaga kamuu maqline ibn markaa camr ibnu dinaar baa kaba maqlay saciidkii uu isba u sheekha ahaa markaasuu dee isagiiba uba tieriye ba leeyahay oo waana nin dee atbaacu taabiciintii kamida ah, waa kaa sheekha muslim uba sheekha ah kollay xadiidkiisa marka la eego raggii itqaanka iyo dabdiga badnaa ma aha saa daraaddeed baaba xaafid saduuq ugaba cabiraaye xadiidku waa mutaabaca uno de xadiidka asalkiisii waa ta aan hayno ruwaadii siqaadkaana ay warinayaan qaala wuxu uhi dahaba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ilى lgaa'idi rasuulki ilaahay baa xaggii qaa'idka ayuu kacaya meeshii uu xaajada kuba gudanayay falama jaءa qudima lahu طcaamu cuntaa loo keenay faqiila ya rasuul الlahi alaa tawada'u alaa tatawada'u waa cibaaradii meelaha ay qalday weeyaan oo taarna way kuga sugnaydo qaala lima maxaan u weysaysan alisalaati ma salaad baan doonayaayo dee imaka inaan tukado mayma doonayo weeyaan oo imaka weyso dee aniga halkan ilaazimaysaa ma jirto waa intaas kollay kana aan laqbadii un waxba kuma laamaya aan waxadathani moxamed ibn abibakrin waan iska wada dhaafaya waan soo aragnay وزcم cمr أنه سمع من سعيد بن الحwayrs marka waxa weya nunta inooga sugan waxa weeye xadيiث keliya weeye o drq lahaa horta ruuxii mxditkaa an wayse qabin inuu wax cuno ama wax cabo ama ilaahay xuso ama qur'aan uu aqriyo ama haweenadiisa uu la kulmo waa leeyahay wax kale aho kusugani ma jirto karaahadii aynu soo maray ruuxu hadduu janaabo leeyahay inuu dee cuntada ama uu dib u seexdo ama uu cunto cuno ama haweenadiisii u hadduu israa ku laabanba uu dib ugu noqdo karaahadeedii janaabaday taasi ahayd ee halkan wayse la-aanta iyo xadadkan yar umuurahaas oo dhammi waa wax karaaho oo ku sugani maba jirto ee xadiidkan iyo adilo kale dhammina waabay inoo faa'iideynayaan arrinta kale inoo taalla xadiidku inooguba sugan yihine waxa weeye halkii uu lahaa wa ana alwudu'a laysa cala alfoor ruux haddii xadadba kaba yimaado walow dee waj markaas waxba markaas weysaysiga uu xadadkaa kaba weysaysanayaa wax deg degaya calal fawr ma aha ee marka salaadu gaadho dee iyo baabu dee kaba weysaysanaya ama ay waktigeedii gelayaaye walow xadadkani wixii weysadu ay kaba dhalanaysay ay tahay haddana waa iska daysan karaa ilaa waqtigii salaadu gaabadha gaadhayo kole culimaduna dhowr qowl bay leeyihiinoo goormaa weysadu waajibaysa oo waxaa soo baxay ee waysada jebiyey baa waysada wujuubkeeda keenaya laakiin waa wujuub muwasaco wakti dheer leh mise waxaa keenaya unba ya ayuha idaa qumtum ila salaati oo salaada kicitaankeeda baa waysada waajibinaya oo kale mise labada arimood oo ishuwan ayaa waajibinaysa waa aqwaalo culimadu ay leeyihiin calaa kuli xaalin haddii xataa la yidhaha xadadkan baa waajibinaya wujuubkaasi wujuub muwasacuu noqonaya ilaa waqtigii salaada laga gaadhayo ee ruuxu uu dibdhigi karo xadiiskuna waatuu inoo faa'ideeyey bab ma yaqulu wuxuu u baabaysan yahay wuxuu odhanayay shaksigu idaa araada hadduu doono dukuul alkhalaa'i kaniifka gelitaankiisa alkhalaa waati marka dhaweed aan soo aragnay bal de xataa magac kalena waa inoo dambeeya haddii ala yidhaaho marka uu sida kaniifkii gal wixii uu odhanayey ama rasuulki ilaahay lainooga soo naqliyey ee halkan inoo jidaysnaa ayuu baabkeedi yahay xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana xamad بن zayd yaحyana waa inagu badan yahay de waana sheekadiisii waa ninkii ugu horeeyey axaadiisba kaba maqlay muslime waaba de marka horaan habeenadii madklka ama de kaba hadlaynaan soo sheegnay aخbarana xamad بن زaydi وaqala yaحya ayضا aخbarana hushaym isagaa laba sheekh leh xamad بن zayd iyo hushaym بن bashir kilaaهuma labadooduba can cabdالcaزiز بn shayb can anasi haddaba fi xadiiثi xamadin waxaa kuba sugnaa kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم إida dakla الkhlاء وفي xadiiثi hushaymi ana rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslم kana إida dakla اkanifa eg waa sheekadiisi alfaadihii yarayd waana islaba macno macnaa waxa weeyaan xamad ibnu zayd oo yaxya ibnu yaxya kaba wariyey lafdigiisu muxuu ahaa isagoo xadiid anasun ah kana rasuul الlahi slى الlahu عalayhi waslm إida dakla alkhlا alkhlا alkhlana waata marka dhaweyd aan soo sheegna alfada wasnan wa macnan lakin dee meeshan xaajada loogu talagalayna waa la yidhaah o bal maala taas ama hushaym ibn bashir laftigiisu ana anasun baa laga warinaya iyo cabdالcaزiz waa isku sheekna hadda labadoodu ana rasuul الlahi slى الlahu عalayه wasalam kana ida dakla اkanifa kanifna asalkiisu waa asaatir oo kale o kolkol xataa xerada waa la yidhaha tursiga gaashaanka oo kale waaba la yidhaha laakiin waxa weeyaan alkhalaa waa dee kaniifkeena iyadna ruuxii meesha fadhiyey ama ku xaajo gudanayay buu asturaya qarinayaayo waa tan kaniifba ilaa inaguba imaka aan isticmaalo marka alkhalaa iyo alkaniif iyo almirxaad iyo almutawada iyo almustarax iyo bal alqaa'id awqaada qaarkeed iyo waa alfaado ama magacyo kala duwan oo ay leedahay un meesha loogu talagalay ama loo diyaariyey in xaajada lagu guto taas loo diyaariyey kolley waa asmaha qisooyin adigu kolley kutubta adabka kuwasa ama waxaan ujeeda me adab kale yaan o dhan maqaamaadka xariirihi kolley ay kusoo ama kusoo aroortay oo alfaadahan oo dhami weliba hadal de nin iyo qoloyin dhex maray balhama dee qiso iska yar adigu dhex maray oo alfaadihii lakiin shecir ahaan iyo waxyaala ugu soo arooreen qiso yar oo adigu dariif ahayd taas baa jirto bal muqaamaadka ciddii rabtad kaley qiso dee malaa masaajida lagu soo naqliyo maha waxaan xusuusni kale dee adigu carurnimu ba mala taa igu kaliftay lix iyo toddobaatankii bay ahayd waxaan aqliya kitaabka ibn abi jabraan wakti dheer ibn abi jabraha xadidkii markaa markan marayay oo filaya waa dir laba ahayd masaajidka badarjadid masaajidka marka daba la maxay buurayay oo kale waxaan de dad badanna way ku matxanaayeen oo aadna iiga wada waaweyn waxaa la arkaaba de inta ugu yaru baa mislada ahayd oo odayaal kuma jireen oo ibn abi jabraha xadiidkii ifkiga oo de xadiid dhib badan badanba ah marka la eego dhibaatadii iyo oohintii badnayd haddana de waa e, umuura de imaka aan waa de lasiqar u ban u aanaynaya ayaan qisada kusoo wada arooriyey oo dano maqaamaadka kaba soo noqonayo de halkii xadiisku dhibtii caaisha iyo umuurihii lagua taasuri lahaa ayaa wax dhici karta qasadii oo kale iska daa masjidkii markii laga dareerayna dadka ayna qoslayeen un markaa qasadu say uba timi iyo say u dhacaysay waxyaalo dee kale waxaan ah, imaka kama warrami karin marka la eego qasadu say ahayd laakiin aan uga jeedin waan soo naqliyo sida halka qabla an natakda kunufa marka marinaan soo naqliyey waxaa ku urursan in iyadu faa'iidadeeda luqa ahaan asmaadan kaniifka luqada carabeed leeyahay oo mid kasta bayd lagu soo aroorinayey lakiin waqasonin iyo madinada kaba dhacday say dee usoo naqliyaan iyo jawaari dhexdooda dhawcaday oo adigu kalay aad adigu bal markaas waxaan leeya astaqfirullah min dalik bal nimanka kalay in xadiis dhexdii laguma soo arooriyo ama khaasatan xadiidkaas oo kale dee waxa maaha lakiin adigu waa lasiqaroon baan leeyahay bal waxaan leeya lakin de qisadu waa qisa ilaa imika damba waa maqaamaadka kuba sugan <clears throat> waana qisa adabood de ninkii adab ahaan ujeediya waxyaalahaas baabkeeda lakin xadiidka lasoo dhexdoonkeedu baan imaka leeya kale wax haboon may hayn haddaba muxuu yihi isaga laftigiiskaas buu ahaa inta kale waa iskuba mid rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh markaa uu galo in qaala wuxuu odhanayey allahuma marka uu galo ayaa inooguba sugan kalay riwaaye bukhaari adabkiisa mufradkaa kuba sugnaydna إda araada an ydkula waana arin aad u muhiimahoo marka uu doono inuu galo xadiiskana taasaan kuba fasiraynaayo ee markuu gudaha galo kaniifkii uu dhex joogsado ma aha markuu odhanayo ee markuu sii gelayo weeye oo lafdiga bukhaari baa wariyey adabkiisuu ku wariyay aladab اlmfrad oo ah ida araada an yadkula halkana taasaa muraad noqonaysaa markuu dhexdiisa waayo halkaas maxal dikri ma aha maxal ilaah lagu xusa maaha ee marka uu doono inuu galo ayaa muxuu odhanayay allahuma inii acuudu bika min alkhubusi wاlkhaba'isi ilaahow adaanku maangelayaayoo waxaan kaa maangelayaa alkhubus bal siday culimada qaar kuba fasireen waa jamcu khabiisin ba'duna way damisan tahay haddii aimada qaarkood sukuun ay ku dabdiyeenna waa takfiifun sa kitaabba markaan kutub ku jamcino kolkol waa la iska takfiifiyaayo damada ta'daa la gooyaa kutbun waa la odhan karaa iyo qaabkeeda o dhanba waa taasi macnaha waa shayaadiinta kuwooda lablab wlkhabaaisina jamcu khabiisatina waa shayaadiinta iyaguna kuwooda dhadig dhibkooda iyo sharkooda kaa maangelaya kollay waxa taasna rasuulka ilaahay ilaahay waa kaba ilaaliyay taase ee waana in cubuudiyada xaqeeduu gudanayay oo rabbigiibuu baryayay gees kalena inagu ina barayay oo de waaba la jahray jaharkaa uu la jahray ayaaba la maqlay saxaabadii ay maqleen oy noo soo nuqliyeen oo dee tacliibkii uu dadka barayayna way tahay bal xadiis abi daud iyo ay wariyeenna maxaa kuba sugnaa ina hadihi اxushuusha muxtadarat xushuushtu waa kaniifyadan iyo meelaha xaajada lagu gutaa waa meelo la yimaado macnaa ji shayaadiinta iyo waxyaalahaasa xaadir kuba ah saa daraadeed ilaahay weydiista maangeliyo ilaahay weydiisto waa meel maha dee meelaha kale caadigaa lamid maha meelaha caynkaasa waa meelo ay yimaadaan ay joogaanba ama ay xaadir ku yihiin isticaadadna waa waxyaalahan dee aanu laba imanayno allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhabais وxdثna abو bكر بن abي شhaybة وزهير بن حرب qال xdثna اسماعيل وهو بن عlyة عن cabdالعزيز بhda الاسناaد وqال أعuudu باللahi halkii اللهma iني أعuudu bka d أعuudu باللahi ilaahay baan magan gelayaayo min الkخبث والkhabائث bal dee kollay ذكrان الشhayاaطين وإناثهم waa laguma fasiray lafdiga khubsi oo kale dee sharka iyo kufriga iyo waxyaalaha xun oo dhan iyo bal masalan xaaraamta iyo waxyaaba lafdiga waa usoo arooraye bal tafsiirka weeyo macnaa ilaahay low aan weydiisanaa taas oo kale xadiidka iyo ma kitaabka inooguma iman kollay bukhaarina may dhicinba wax kale oo la raacinayo intaas laakiin kollay iyadoo sanad shardiga muslim uu leeyahay qolooyin kale ay kuma wariyeen ayaa waxaa dhaca haddaa meelahaa timaadaan quluu bismi illaahi xadiidkaa keliya un baanay kusoo aroortay shardiga muslimka kolle waa yimi sidoo xaafid yidhaaho ee waaba kuba yimi e bismi illaahi e dhaha bismi illaahi oo markaa taasi waxay keenaysaa markan uu ruux halkaa gelayo isagoo kollay la hogtay bidix horreysiinaya inuu yidhaaho bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubsi walkhabais kollay sanadka xadiidna isna sanadkiisa dacfia kuba sugnaadee waxaaba kuba yimi insaanka iyo waxa weeyaan ama ibn aadamka iyo jinka indhahooda waxa kala qarinayaaba waaba isagoo bismi la yidhaaho oo dee taasna satriga iyo asurkaasay keenaysaa kolley maqaal baa kuba sugan baan leeyahay sanadka iyada taas marka laga soo baxana waxba kal loo odhanaya inooguma sugnay lakin xadiidka sugan waxaa kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu gufraanaka odhanayay marka uu kasoo baxayo waana tan adabka iyo midigta in lasoo horeysiiyo inuu gufraanaka odhanayay kolleyna ama alxamdu lilah aladi adhaba cany aladaa wacaafaani iyana way soo aroortay saniya kuwa kollay sanadka maqaal ama dacfi baa kuma sugan ee way soo aroortay iyo alfaado kale soo aroore bal waxay noo sugan baan eegayaaye gufraanakana bixitaanka halkana bismi illahina kollay riwaaya way kuma timi laga horreysiinaya intan <clears throat> bab dliil alى nawm jalis laa ynqud wua baabkii ugu dambeeyey kitaab ahaara ama kitaab xayd iyo umuurihiisii <clears throat> wuxuu baabaysan yahay ma wixii u daliilka ahaa calى ana nowm اljaalisi ruuxii fadhiyey ee caadi isaga fadhiyey hurdadiisu laa yanqud lwuduءa waysada inaanay jebinahayn oo ruuxu hadduu fadh seexdo laakiin fadhi uu kuba seexdo inuu dee uu weyse qabayna waysadiisii aanay taa kaga jabahayn taas bulbaabkeedii weeye <coughs> xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna اسماعيل بن عlyة x وxadaثna شhيبان بن فروخ qال xadaثna cabdالوارث kilahma عن cabdالعaزيز عن أنس cabdالعaزيز iyo أنسna snadkii horeba way noogaba sugnaayeen qaala uqimat الصلاaة salaadii baa la aqiimay والxaal rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulki ilaahay najiy uu la faqayo de rajuli nin buu hoos ahaan ula hadlayay oo nin buu laba taagnaa hadalkay isleeyiin iyo waxaan ay ku wada faqayaan cidimay maqlahayn laftiga najiyuna waa faciil bimacnaa faacil weeye bimacnaa munaaji weeye musaarin lahu isagoo dee hadalkii hoos bay udhigayeenoo way wada faqayeenba salaadiina waa la aqiimay kolley laftiga najiyuna <coughs> macnihiisu kaa haba ahaadee mufradka iyo musanaa iyo jamaca lafdigan keliya loo isticmaalayo wax intaa ka badan ama waxba kale lama xidhiidhaan oo waxaa la odhanaya rajulu najiyun rajulaani najiyun rijaalu najiyun waqarabnaahu najiya iyo khalasuu suuratu yuusuf oo kale waa dad bay ahayn yuusuf walaalihii khalasuu najiyan ba ilaahay yihi oo markaa lafdigu isma bedelayaan leenahay mufrad iyo musan iyo jamc islamaba bedelayo wa fii xadiidi cabdilwarisi wa nabiy llahi wlxaal ilaahay salى اllahu alayh wasalam yunaaji uu la faqayo arajula ninba mala xaajo lahaa rasuulkii ilaahayna waa la taagnaa isway uu kuma raagay famaa qaama uma kicin ila salaati dadkiina salaadii waa la aqiimay way fadhiyaan oo dee masaajkii joogeen famaa qaama ila salaati kolle dee salaad habeenimoon ahayd waaba salaadii uma kicin rasuulki ilaahay xataa naama lqowmu ilaa dadka ay seexdeen kollayna masdi weeye salaadna way sugayeen waana la aqiimo way kacayeen maha macnuun inay wada jiifsadeen oo masjidkii dadku kollay guryahoodii ku hoyanayaan way gameen ma waa dad maalintii o dhan soo shaqaynayay maalintii o dhan markaa daalanaa markaasaa deeta waxaa dhacday inay intay luloodeen baabay seexdeen xadaثna cubayd للhi بن mعاad الcmbariي qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعبة عن cabdالعaزيز بن سhayl أنه samca أنس بن مالك qاaل uqimat الصلاaة salaadii baa la aqiimay wlxaal النabiy nebigu slى الlahu عalيه وasلم yunaaji rajula nin uu la faqayo falam yazl kama suulin rasuulka ilah yunaajihi dee kollay xaaje muhimun bay ahayd ninkii inuu dee iyadoo dadkii kale aanay hadalkooda maqlaynu laba faqayo hoosaan ula sheekaysan xataa naama asxaabu ilahi asxaabtiisi seexdeenba uma jaءa waa yimi fasallaa bihim waa tukiyey oo dee dib umay soo weysaysane inay salaadna way sugayeen oo waxay ufadhiyeen inay rasuulka ilaahay laba tukadaane si un bay kuba tukadeen waanay seexdeen وxadaثnي yaحyى بن xabيب بن الxاrثي qال xadaثna khالد وهو بن الxاrثي qال xadaثna شhuعبة عن qتاadةa qاaل samictu waxaan maqlay أنسا أنس baan maqlay yqul xaalu ku qowlayo kana أصحaabu رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وsلم rasuulka ilahi asxaabtiisa waxay yanaamuuna kuwa seexda uma yusaluuna way tukanayeenoo walaa yatawada'uuna may weysaysanahayn qaala wuxuu yihi shucba odhanaya qultu waxaan yihi oon qataado ku idhi samictahu samictahu xadiidkan miyaad maqashay min anasin waa hubsasho uu hubsanayo ne marka horeba samictu anasan buu yihi tadliis haddii laguma yaqaanina maanta samaaci waa caddeeye qaala markaa wuxuu yihi i ha wallahi baan ku dhaartee nacam waan ka maqlay oo anas baan taa kaba maqlay ilaah baan kuba dhaartee saddexdan isnaadee isu keen wada raacayna waa wada reer basra dhammaantoodba waa wada reer basra adugu shucbaa dee isagu waasib u badnaa basrana waa degayeen weli axaadiis way noo socotaa xadaثnي أحmed بن سعيid بن صkr بن صkr الdarimiي qال xadaثna xabاn qال xadaثna حmad عan haaبt عan أنس أنه qاaل uqimat صلاaة العشhاaء salaadii cشhaay waa tan salaadii markii horeba waa taa salaadii cشhaay baa la aqiimay faqaala rajulu nin un baa yihi markii la aqiimay lii xaajatun rasuulka ilaahay buu ku yihi xaajaan leeyahay rasuulka ilaahay mu odhan horta balan salaada tukado aan kaba baxno tawaaduciisii iyo dee markaa rifqigiisii ummadda faqaama nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay yunaajiya xaalu ninkii la faqayo xataa naama alqawmu ilaa qoomka ay seexdeen aw amase bacdu lqowmi uma sallow markaasay tukadeen bal kolley waa xadiis keliya duruqdii in xadiiskuna kolley deeta inoogu sugan horta oo tarjamadu wixii uu dhigtay aan hayni waxaa inoogu sugan hadday dhacdo shaksi inuu shaksi kale uu la foqo oo sahaan buu ula hadlay laakiin dadka kale waa jamaaco oo kale taa jawaaskeeda way inooguba sugantao rasuulka ilaahay iyo ninkani waxay isleeyihin lama maqlayn dadkii kalena way joogeen markaa taasi waa inay banaan tahay lakin t xadiiskeeda inoo dambeeya haddii ala idhaaho waxa weeyaan nahyigu uu kuba yimi waxa weeye wa haddii bal matala markay laba wada faqaan waxa soo haray ruux keliya yahay saddex baabay ahaayeen labaa gaar ahaan u sheekaystay de hadal ama waxaan hoos bay udhigeen hadalkii oo isagii ka xanqarsanayaanba hoos bay way faqeenba ama af aan u garanayn bay kuba sheekaysteen ruuxii dani baa gelaya waxaan wuxuu isleeyahy mala adigaa wax dee matalan ama qiimaba lama lihid oo de waa taasoo de waxa ama se adigaaba lagu hadal hayaayo taasi min ajli ana dalika yuxzinhu si rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh nahyigiisu si uba yimi arrinkaasi waa murugo gelinayaayo saa daraaddeed baa rasuulka ilaahay taa u nahiyey ama suuradani dadku kol hadday kaba badan yihiin oo ruuxii isaguba dad kale u haysto wehel kale u haysto dhib ma laha xadiiskuna taa waa inooguma sugan arrinta kale inooguma sugan weliba tarjamadii aan hayna waxa weeye salaada marka la aqiimo welina aanu dee imaamkii salaadiiba gelin haddii la hadlo hadalku waktiga caynkaasa inuu banaan yahay oo de bal masalan waa kan rasuulka ilaahay waa la aqiimay salaadii inuu galo unba harsanayn ninkii baa yihi xaajaan ku leeyo mudduu laba taagnaa muddo ayuu laba hadlayay bal matala khaasatan weliba umuuruhu markay muhim yihiin culimada qaar baa waxay ku tagaan wixii aan muhim ahayn salaadii in la galo weeyaan oo bal matala taas karaahay kama cabiraane eh, laakiin bal inuu hadalkaasi iyaduna aanu halkani dhibi kuba sugnayn ee umuuruna siday u kala ahamsan yihiin in loo kala horreysiyo rasuulka ilaahay ninkani markuu yidhi xaajaan kuu leeyahay isagoo salaaddii oo muhimiba ay meeshii taallo in la galo lana qiimay haddana xaajadiisiibuu horreysiiyey bal iyada taasna way nooguba sugan tahay arrinta kale meesha jirtaa waxa weeye waa hurdadii ay dadkani seexdeen aanay weysaysana ee marka la ego waaqacadana walow aanay noogu sugnayn miyay fadhiyeen mise way jiifeen oo kale trjamada calى ana nowm اljaalisi waana terjamo nawowi ayaa inooguma sugnayo sababto waxa weeyaan masaajkii bay yimaadeen salaadiina waa la sugayey waana la aqiimay ee kicidun baaba harsanayd deetan markaa kollay dadkani may wada may seexana way fadhiyeen markii iyagoo barhkood dee haddaanay wada seexana bar ay luloodeen ay seexdeen ay ku gameen fadhigii ayaa salaadii haddana rasuulka ilaahay galo way laba tukadeen bal markaa taasi waxay keenaysaa un ruux hadduu isaga fadhiyo saa uu kuba gamo waysana qabay inaanay waysadii kama burahayn kule masaladan marka la eego hurdadu maxay tahay waysada ma burisaa mise ma buriso madaahiba culimada iyo aqwaashooduna way badan tahay halkan waxay i taalaba ilaa sideed madhabood buu soo naqlinayaa mid yahay si kastaba waysadu way u burisaa iyo si kastaba hurdadu uma buriso waysadii waa laba qowloo isqaabilaya hurdada badan baa burisa ama hala jiifa ama hala fadhiye tayari ma burinaysa xataa haddii la jiifo waa qowl iyadna barhkood ay ku tegeen haddii ruuxu hay-aadkan ruux markuu tukanayo uu ku sugaya sida rukuuc sujuud oo kale sujuud uu ku gamo iyada markaa kama burinaysa xataa salaadba haddaanu kuba jirin saas oo kale haddii kale way burinaysa aqwaal badan baa jirta lakiin waxaa aqwaalaha kaba mid ah ruuxu hadduu fadhiyo isagoo hagaag dee badidiisana dhulka saaray oo makansadoo dhinacaan u jiifin oo kale hagaag ama dhinacaan u janjeerin hagaag u fadhiyo oo makansaday waa kaas hadduu saa kuba gamo waysadiisii inaanay burahayn haddii kalena ay burayso kolleyna waa madhabka shaaficiyadoo kale ama madhabkooda uu yahay halkana ay yidhaahaan ba aimadu markaan adilada eegno sida xadiisyadee dee kuba yimi asxaabtii rasuulku inay dee iyagoo salaadii sugaya kaana takfiqu ru'uusuhum way rakooci jireen saasoo haddana way iskaba tukan jireen oo dee fadhi meeshii kaba muuqdo bal iyo umuuro kale ayaa taasi waxay keenaysaa adilada waxaan ku isugu jamcin karno an isugu geyn karna adilada halkan kuma timi inay qowl noqoto ruuxu hadduu hagaag u fadhiyo dabada uu dhulka makansiiyey saa uu ku seexdo inaanay waysadiisii jabayna lakiin xaala axwaasha kale inay kuma jabayso dee waysadna sideeda xadaثu ma aha madinatu xadaث weeye sida xadiiث ba uu ku yimi alcaynaani wakahusah macnaa labada indhood waa xaliga dabada macnaa ujeedadu inta uu soo jeedo ruuxu wixii kasoo baxa waa ogye kor hadduu seexdo dee wax kasoo baxayo ma oga waa intaasoy neefi kaba timi ismana oga saa daraaddeed ruuxu ha weysaysa hadduu seexdo oo kale bal matalan markaa kolley waxay axaadiisi iyo adiladu an marka la eegno ay noqonayso inaan kuwada camal falon isu wada geysano waxaabuu noqonaya qowlka dee shaaficiyana ay kuma tegeen ee ah ruuxaa mumakin ma makansiiye dhulkii badidiisa dhulka hadduu saa ku gamo inaanay waysadiisu jabinayn waysadiisu jabin haddii kale waysada ay jabaysa talabaadna maaha arinku waa seexashae lulo maaha ruux hadduu lulaysan yahay xataa haba jiifo weli hadaladii waa maqlayaa lakin hagaag baan ufahmayno waa lulaysan waa nucaas si la odhanayay kaasi isaga waysada ma jabinayo allah subxana wa taala ala alam